majaalisa dambe oo usbuuca dambe ah sabtiga ka bilaaban doona waxaay geli doontaa sanadka kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jir nabigeena salى اllahu عalayhi waali waslm nasal allah an yubaliqana waan yuwafiqana listifaadati minha waxaan kusoo jirnay kitaab اladaan baabka aan maanta bilaabi doona caaw bilaabi doona insha allahu tabaaraka wa tacala waa baabka lixaad ee kitaab aladaan hoos imaani aladaan fi safar xilliga safar lagu jira qofka musaafir uu yahay aadaanka la adimo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka lix boqol iyo saddex iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alي raxmat ullah akhbarna ibraahim ibnu xasan almisisi waa iqa qaala xadaثana xajaaj اlacwar waa iqa isna xajaaj اlacwar ahy can ibni jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibni jurayj can cuثmaan ibnu saa'ib aljumaxi waa maqbuul qaala akhbarnii waxay warramay abi aabahay ayaa ii warramay ayuu leeyahay aabihi waa saa'ib saaib weyaan saaibna waa maqbuul can ummi cabdilmelik cabdilmelik hooyadii um cabdilmalik binti ibni abi maxduura abi maxduura xaaskiisa ay ahayd radia allahu taala anu arda waraximaha ayadana maqbuula weeyaan maqbuula maqbuulna xalay waxaan ku sheegnay qofka xadiiska yar oo axaadiista badan aanan muxuu ahaa aanan lahayn kow tan labaadna wax axaadiistiisa looga tago oo lagu dura ay meesha bannaanka oolin sow laba maaha tan saddexaadna maxay ahayd haddii uu helo qof isaga mutaabaca amaba hadalkaas ku raaco oo sidaad wax u wariyey ula wariyo saddexdaa qodob haddii la helo qofkaas maqbuul ayaa la yidhaahdaa wailaa falayinu اlxadiid sida ayaan soo marnay weyaan marka tiimkan meesha ku jira oo cuثmaan ibnu saa'ib iyo aabbihii iyo cabdimalik ibn abi maxduura hooyadii intaba waxaa weeyaan waa maqbuul iyo maqbuul ay udhexeeyaan maqbuulu oo lirijaal ah iyo maqbuulatun oo linisaai ah ay udhexeeyaan weyaan waayahay can abi maxduurata wuxuu ka wariyey waxay ka warisay umi cabdilmelik qaala wuxuu yidhi lamaa goortii kharaja u baxay rasul rasulka al sal slm min xunayn xunayn uu muxuu ahaa ka soo baxay ood ka soo noqday kharajtu waan baxay cashara cashratin toban anoo tobaneeyo yani tobanaan henay aniga markii ligu daro oo min ahli makata reer maka ah nalubuhum anagoo daba soconno ayaaaan banay weyaan fa samicnaahum waxaan maqalnay yuadinuuna ayagoo adimayaan bisalaati salaaddii ku dhawaaqayaan ayaan maqalnay fa qumnaa annagana waan istaagnay nuadinu annagoo adimayna nastahziu bihim annagoo ku jeesjeesayna amaba habkii ay dhaheen u dhehayno y annagoo dhaajinayna weyaan waaya faqaala rasul u yih sl slm inta badanna dad dayar inay yihiin ay u badan tahay qofka dad dada yar waa iska taqaanaa oo fuduusha waa ku badan yihiin qofka dada yar in wax fuduuliyo waa u badan tahay sidoo kalena waxa waa ku cusub yihiin aadaankani waxaama hadday ku cusubta waxay weligood arkeenba maba ahaba islaamnimadiyaa ku cusub waaya faqaala rasul u yih sl slm qad samictu waxaan maqli fii haaulaai kuwa ta'diina insaanin qof aadaankii xasan isawti aad u cod quruxsan ayaan ka maqlay qolyahana dhadhaajinayaan fa arsala ilayna dad ayuu noo soo diray kadibna waana la keenay aadimi ayaana la yidhi intaas ayaa meesha aanan ku jirin faadannaa waan adinay faadannaa waan adinay rajulun rajulun nin nin ayaan u adinay rajulun rajulun waa side faadannaa <laughs> rajulun rajulun rajulun maxaa lagu rafciyey tan dambana maxaa lagu rafciyey tan hore waxaa lagu rafciyey adanna waan adinay labadaa nuuno isku idqaaman mid waxaa weeyaan adana waa muxuu ahaa aadaankii ayay ka warramaysaa oo muxuu ahaa ficilkii qeyb ka mid a waa asalka ficilka ay ku jirtaa nuunkaas dama mushadadka oo muxuu ah kanka lagu shidayna waxaa weeyaan waa faacilkii faacilkii weeyaan oo damiira ah. marka rajuluntan marka hore waxay bedel ka tahay faacilkii damiirka faacilka oo fii maxali rafcina ayay bedel ka tahay rajulu dambana waxay ku cadfan tahay tii hore ay ku cadfanta sidaa weyaan marka saa loola socdo rajul rajul marka hayaabin oo hadhin rajul rajul xaggey ku socota ya wa kuntu waxaan aakhirahum kan u dambeey ayaan ahay qof adimay qof u dambeey ayaan ahaa fa qaala wuxuu yidhi xiina goortii adantu aan adimay tacaala kaala adig abi maxdurow fa ajlasanii wuxuu i fariisiyey bayna yday horse i fariisiyey famasaxa calaa naasiyati foodayda ayuu nabiga ala sl slam gacantaa u mariyey wa baraka calaya ilaahay inaad baraka isaaro oon barakooba ayuu ilaahay ii baryey alaa maraat saddex jeer allahuma baarik fiih allahuma baarik fiih allahuma baarik fiih iyo cibaaro lamid ayuu muxuu nabig ah sal slm ama taas ama tu lamid uma qaala wuxuu yidhi idhab tag faadin waxaad adintaa cinda albeyt اxaraam masjid araamka muadinka noq masjid axaraamka muadinka noq weyaan allahu akbar qultu waxaan ihi kayfa sidee baan yaa rasul rsulka lagu aadimi facalimnii ibr kamaa tuadinuuna alaana facalimnii ibr kamaa tuadinuuna alaana biha maxaa qoran facalamanii miya facalamanii wey marka facalamanii wuxuu ibareen marka nabigeena ala sl slam kamaa tuadinuuna alaana biha saad hadda uga adintaan ayuu ibara nabigeena sal l slm oo seen dhahnaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamada rasuul la ashhadu ana muxamada rasuul lah ashhadu an laa ilaaha illa allah mar labaad waxaa weyaan tarjiici waa la socda ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamada rasul lah ashhadu anna muxamada rasul lah tarjiic ayaa meesha ku jira tarjiici ayaa meesha ku jira weyaan waayahay xaya cala asalaat xaya cala asalaat xaya cala alfalax xaya alfalax salaad ukaaliyay liibaant ukaaliyay weyaan xaya cala salaa salaad ukaaliyo oo u imaada xaya alfalax liibaanta u imaada weyaan asalaatu khayru min annowm asalaatu khayru min annowm saasna waa igu dar nabigeen sal sl asalaatu salaada ee khayrun ka khayr badan min annowm hurdada fi luulaa tan hore aadaanka hore oo min asubi salaad subax ayaa lagu daraya qaala wuxuu yihi callamanii wuxuu i nabigeena sal sl aliqaamata aqibitaankana wuu i maratayni maratayn labalaba jeer allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna moxameda rasul ashhadu anna moxamed rasul lah xaya cala asalaat xaya alfalaax xaya cala asalaat xaya cala asalaat xaya alfalax xaya alfalax qad qaamat isala qad qaamat isala allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah saasuu ibara weyaan marka qofka isagoo musaafir marka inuu addimi karo ayuu imaamku meeshu keensaday nabigana sal slm wuxuu ka soo noqday xunayn oo maka markii la furtay waa tii xunayn la aaday oo rabbi uu yihi subxana wa tacala wa xunaynin id acjabatkum karatkum falam tuغni cankum shaya wadaaqat calaykum alardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin uma anzla اllahu sakiinatu calى rasuulihi wacalى اlmu'miniin marka xunaynkaas marka nabigeena markuu aaday oo kadibna lasoo guulaystay oo lasoo noqday ayay xaaladan dhacday aadaanka nabiga saxaabadiisii iyo muadiniintiisi ay adimaayeen wiilashaana ay maqleen kadibna halkaas ay ka dhalatay in muadin looga soo saaro raggii adimaayey baytulahi axaraam maka in muadin halkaa looga soo saaro ayay keentay weyaan qaala ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdil ibnu jurayj wuxuu yidhi ahbaranii waxay u warrami cumaan cumaan saa'ib oo maqbuulka ahaa hada alkhabara khabarkan igu warrami kullahu dhammaantii can abi abihi oo saaiba osna maqbuula ayuu iga sheegay can ummi cabdilmalik cabdimalik oo ibn abi maxduura abi maxduura saxaabiga ah wiiluu dhalo cabdimalik la yihahdo hooyadii oo iyadana maqbuulo ah abu maxduuran xaaskiisa ahayd ayaa muxuuha uu ka wariyey annahumaa iyaga samicaa inay maqleen dalika arrinkaas inay ka maqleen min abi maxduura abi maxduura inay ka maqleen weyaan baabka toddobaad adaanu lmunfaridiina fi safar dadka kaligooda oo muxuu ah kaligood musaafiriinta ah aadaanka ay adimayaan ayuu baabkan u baab yahay inay haddii aad kaligaa taad musaafirta diyaaradaad saaran tahay garoonaad ku degtay kaligaa meelaad ku waa adimaysaa waa adimaysaa weyaan ama islaan meesha ha jooga ama gaalo miiran ha noqoto xadiidka lix boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadii saxiix qaala imam nasa alay amat akhbarna xaajib ibnu sulayman ayaa noo warramay xaajib ibnu sulayman waa saduuqun yahum yahim waa run badan laakiin wahmi ayuu ku dhacaa can wakiic ibn jarax alru'aasi alkufi iqatu xaafidu cabid can sufyaan sufyaanka wake ibnu cuyeyna mis waa sufyaan athawri ya culama la thawri mis ibnu cuyeyna humhumad adeer side qof toos muxuu aha abaarma la waay ma thawriya mise waa ibnu cuyeyna ya ibnu cuyeyna miya habakayaamin waa thawri maxaa yeele ibnu cuyayna waa shuyuukhda imaam النasaa-i sheekooda waa soo ma thawrina waxaa weeyaan shuyuukhda imaam النasaa-i shuyuukhdooda ayuu sheekh u siiya waa martabada saddexaad marka waaya can sufyaan ibnu cuyayna waa ninkii imaamka xujada ahaa can khaalid alxadaa waa iqat yursil mursal ayuu mxuu ahaa la yimaada can abi qilaabata cabdillahi ibni zayd iljarmi wa iqatun faadilu kaiir irsaal can malik ibni xuwari waa saxaabi jaliil ah radi allahu taala arda qala wuxuu yidhi ataytu nabiy nabigaan imi sal slm ana aniga iyo wabnu camin lii nin wiil ilmaadeer aan nahay iyo aniga ayaa mxuu ahaa nabiga u imaadnay wa qaala maratan ukhra marka wuxuu yidhi ana aniga saaxibun lii inin saaiibka ah, adeer inu yahy inuu saaxib yahay farqi ma laha hadduu ilmaadeerka saaxiibkaa noqdo maxaa ma isdiidayaan waa maya fa qaala wuxuu yidhi nabigeena ala sl slam idaa saafartuma haddii aad safartaan faadina adima waaqiima aqima walya ummakuma imaam ha idin noqda akbarukumaa kiina idinkugu weyn imaam ha idin noqda cilmi ahaan iyo qur-aan ahaanba way ka midaysnaayeen sidaa darteed nabig wuxu yh sal slm kan idin weyn imaam ha idin noqda waayahay haddii laakiin ay kale qur-aan badan yihiin ama kale cilmi badan yihiin dhanka qur-aanka sida loo kala badan yahay ayaa ayaa imaam laga dhigaa weeyaan laakiin culimada qaar waxay leeyihiin imaamka hadduu fiqiga waxba ka aqoonin oo salaadiiba uusan aad u aqoonin qaari qur-aan uu yahay iyo nin faqiih oo qur-aanka muxuu aha qur-aanka aad aan u aqoonin yaa la hormarna oo masale culimada in badan ay ka hadlaan fi kutub اfiqi baabu ijtizaaءi اlmari biadaani hayrihi fi اlxadar baabu ijtizaaءi almari qofki inuu ku kaaftooma biadaani hayrihi qof isaga an aadaankiisa fi اlxadari markauu magaalo jooga haddii aadaan cid kale ay addinto inaad ku kaaftoomi karta ayuu baabkan lix boqol iyo shan iyo soddonaad qaala imam sacli ramatullah akhbaranii waxaa i warramay ziyaad ibnu ayuub albaqdaadi iqatun xaafid qaala xadaana ismaaciil ibnu culaya waa ninkaas aan soo marnay xali iqatun xaafid qaala xadaana ayuub ibnu ibnu ayuub asikhtiyaani weyaan ibnu abi tamiimat asikhtiyaani xujatun xaafid weyaan xujatun xaafidun habtun iqatun intaba la isugu daray can abi khilaabata haddaan soo marnay cbdullah bn jarmi weeyaan waa iqatun kaiiru irsaal irsaal can malik bn xuwarid wa saxaabi jaliilka qaala wuxuu yidhi radi allahu ta arda atayna waxau nimid rasul ba u nimid sal slm wa naxnu annagana shababatun dhallinyaro aan nahay mutaqaaribuun isku daadhow dhallinyaro isku daadhow ayaan nahay fa aqamnaa cindahu nabiga agtiisa ayaan ku nagaanay cishriina leylatan labaatan habeen ayaan nabiga la joogna sal slm wa kaana rasul nabiga al wuxu sl slm raxiiman mid naxariis badan rafiiqan dhimrin badan ayuha nabigeena sal l slm wa kaana bilmuminiina raxiima fadanna marka nabigu wuxuu u maleeyey amaba u muuqatay anna annaga dhallinyarada ah qad ishtaqnaa inaan u hilownay ilaa ahlina reerkanaga inaan uhilownay oo reerka inaan utagna aan doonayna ayuu nabiga u malayay ala slam fasalnaa wuxuu wax naga weydiiyey canman taraknaa ciddii aan ka soo tagnay oo min ahlina reerkanaga aabbe iyo hooye iyo aqibadii aan ka soo tagnay ayuu naga waraystay aawade aabbaha ah, hooyada haakada ah, aaladana xaaladanagi iyo reerahanaga ayuu naga waraystay fa ahbarnaa waan u warranay marka wax marka loo hiloob inay agga jiraan ayuu ogaaday fa qaala markaasuu nabigan wuxu yh sal slm irjicuu laabta ilaa ahliikum reerihiinu laabta fa aqiimuu cindahum agtooda jooga wacallimuuhum bara diinta ilahay quraanka waxay taqaanaan wamuruuhum salaadi fara wamuruuhum waxaad fartaan idaa xadarat isalaat salaaddii markay xaadirta salaada fara weeyaan wamuruuhum in gooni loo gooyo oli wamuruuhum khayrka fara oo salaada fara idaa xadarat isalaatu ay wa idaa xadarat isalaat salaada haddii ay soo xaadirtana falyuadin lakum axadukum midkiin ha idiin adimo waliya ummakum imaamha idin noqdo akbarukum saas iyada ah waa la dhihi karaa waana ku qurux badanta weeyaan marka in eh, haddii qof uu aadimi inti kale aadan labaad ay u baahneen iyuu baabkan ayaa xadiidka laga qaadana weya xadidka lix boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadii saxiixa qaala imam nasa aleh ramat abarna akhbarnii waxay warram ibraahim ibn yacquub aljawzajani weya iqatun xaafid rumiya binasb inuu aalubeytka necbaa ayaa lagu yara tuhmay nawaasib iyo rawaafid ayaa jiro nima la yihahdo nawaasibta waa dadka lagu yeero tuhmo aalubeytka inay xogaho aada u jeclayn nawaasib ayaa la yihahdaa ay yansibuuna lahum alcidaa cadownimo ayay calankeeda u qaadeen aalubeytka rawaafidtan waa kuwan muxuu ahaa abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo saadaat alawliyaa colka lao hogaalaysiina marka labada maslakba laba maslako aad u liidan weeyaan mid ay diinteena qabtana ma jiro markaa xogaho fartaa lagu yaro fiiqi laakiin weli si fiican looguma shabadaynin wa laakiin marka laga hadla nasbigaas haaliban ma ahan in eh, qofku xadka uu ka baxe yani inuu ama gaalaysiina amaba saxaabinimo ka bixina amaba ay inay ahlujanno rag nabigu muxuuaha ku sheegay ay ahayn ma ahan laakiin dee dhan siyaasadeed iyo waxyaabaa iska jiri kara moogta reer bani umaye iyo sayid cali radi allahu tan ardaha raggooda khaasatan mucaawiya waa ti siyaasadda isku qabtay siyaasaddan waa dhib badanta waa taqaanaan ya tufariqu bayna almari wa ibnihi wamruuhu maxaad fartaan idaa xadarat isalaad salaad markay xadarat falyuadin lakum axadukum midkiin haydhiin adima ku dhaha weeyaan waliyaumakum akbarukum akbarakum xadiidka lix boqol iyo lix iyo soddonaad qaala imam nasa alh atulah abarni waxa wara ibrahim yusuf aljawzajani weeyaan iqatun ibrahim ibn yacquub cafwan aljawzajani iqatun xaafid rumiya binasb qala wuxu xadana waxaa noo horey min sulayman ibn xarb alasdiwa qaadi maka maka ayuu qaadi ka ahaa waa iqa habtun faqiih qaala wuxuu yidhi xadaana xamaad xamaad ibn zayd ibn dirham waa asna waa iqatu habtun faqiih can ayuub ibnu tamiimata asikhtiyaani waa iqatun imaamun habtun xujatu weyaan waa mxu alqaab badan baa la siiyey can abi qilaabata cabdillahi bn zayd jarmi waan soo marnay can camr ibnu salma camr ibnu salma ibnu qays aljarmi waa ninkaas wiil yar ayuu ahaa xilliga nabigeena alah slat slam la oofsanay sida hadda muuqato imaamna maruu noqday laakiin axaadii uu toos nabiga ugu wari gacankuma hayno axaadiistiisa saxaabada nabigeen ayuu kaso wari sal اla alي slam qaar lidalika qar waxay lehin wa taabici ama mukhadram oo nabiga muusan arkin oo hakada waxbay leeyihiin laakiin eh, riwaayaad kalena waxay sheegayaan in nabigeena ala sl laba jeerba uu meesha tagay isaga afkiis ka sheegani haddii ay ansaxdo weyaan can camr bn slmata qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi marka ninka faqaala ninka dhaha ma taqaana qofka faqaala dhaha waxaa weeyaan cabdulahi bn zayd اjarmi ayaa wuxuu ku leeyahay ayub ayub sikhtiyani wuxuu ku leeyahay saas yeel can abi qilaabata an camr ibnu salamata markuu camr ibnu salama uu gaarsiiyey faqaala lii wuxuu yidhi abu qilaabata wuxuu yidhi he yaasaa dhihi ayub sikhtiyaani yaa dhihi huwa ninka la yihahdo camr ibnu salama oon xadiid ka warina he xayun waa nool yahay afalaa talqaahu maad la kulanti aniga intaad igu koobt eh, aad mxu aniga igu ekaan lahayd amarka laftiis wuu nool yahay maad aadido cilmigaan aan kuu sheega ad ka soo qaadati waaya qaala ayuu wuxuu yidhi falaqiitu waan la kulmay fasa'altuhu waan weydiiyey faqaala markaasaa wuxuu yidhi yacni hadalkii ad u sheegay ninka la yidha abi qilaaba ood ka soo wariyey camr ibnu salama ayaa laftirkiisii sanad caali ah ayuu ku doontay sanad alcaali iyo sanad annaasil maxay yihiin mar kale ayaan insha allahu tacala ka hadli doonaa inta hadda aan wadno kutubta biidn اllah caza wajal sanad alcaaliga kulama kaana aلruwaatu qaliiluuna ilى الnabiy sal ا slm kulama kana alxadiiثu caaliya wakulama kana aلruwaatu ilى الnabiy sal slm kuur aw kaiiruun kulama kana alxadiiثu naazilan haddii aad abtirka mxuu ahaa ad xadiidka u abtirinaysa adi marka laga bilaabo ama abu daud nasaa-i laga bilaabo ilaa nabiga afar ay tahoo kale sanadkaas waa caali waa mid sara oo nabiga u dhow ala sl slam mararka qaarna waxaa ku jira subaaciyaad toddoba ayaa nabiga udheaynaysa alayh slat slam iyo nasaa-i mararka qaar sagaalaa udhexayne tusaaciyaad ama tisca ayaa udhexayne markaas oo kale naail ayuu noqonaya mid degan ayuu noqonaya waayahay faqaala markaas wuxuu yidhi ninka la yihahdo amr camar eh, ibnu eh, salama wuxuu yidhi raima radi allahu ta arda lama koonti goortii kaana ay ahaatay waqcaة اfatxi furashada zamankiisii baadara wuu degdegay kulu qowmin qolal arkay bislami islam islaanimadooda la degdegeen markii maka la furtay qolo walbo gadaal isu dhigaysay waxay yidhahdeen haya aan islaamna meel la istaagmalaan dee kacbadii ilaahay waxaa la wareegay oo asnaamta ku haysteen nabigeena sal slm iyo dowlat اlislaam fadahaba abi aabbahay kadibna wuu tagay biislaami ahli xiwaaina xaafadanaga ama dawdanaga dadkoodii islaamay ayay israaceen aabbahay uu la tagay weeyaan xiwaaga waxaa la yidhaahdaa buyuutun mujtamicatun min annaasi calaa maa waa guryo meesha biyaha ka agdhow oo degan maxaa la dhihi karaa marka dawna kolleyba hadda caadi lama dhihi karo helada iyo dawda iyo waa meel un laga biyo cabo laga tago laakiin mararka qaar hadda beryahan maadaama tuulooyin wax badan la sameeyey yani meelaha ceelashii iyo ay ku yeelaan buushash iyo meelo yaroo maqaaxada iyo xaafado aan guuraynin iyo waxbaa laga sameeya umaynaad meelo nocsanaa jiraan waan qiyaasaya marka kuwaas markuu leeyahay xiwaaina waa meelaha muxuu ahaa tuuladaas yaroo biyaha ku agtaalo tiimkaas oo dhan a israaceen marka aabbahay ay israaceen in ay islaamaan falamaa qadima markuu ka soo laabtay oo nabiga ka soo laabtay ala sl slam soo islaameen istaqbalnahu aan ka hor tagnay oan qaabilnay fa qaala wuxuu yihi marka aabbahay muxuu ahaa aabbahay wuxuu yidhi ji'tukum waxaan idinkaga imaaday wallahi allan ku dhaartay min cindi rasulillah rasulka all xaggiisa xaqan dhabnimo rasuulka alloo dhab tahay xaggiisaan idinkaga imaaday fa qaala wuxuu yidhi salluu kadib nabigeena dhihi oo kasoo naqlinaya salluu tukada salaata kada fii xiina kada salaad heblaay waqti hebel tukada salaad duhur xilligaa tukada salaad casar xilligaa tukada saasuu nabigana soo dhahay wa salaata kada fii xiina kada salaad hebelna waqti fulaan tukada salaadihii waqtigooda nabiga noo sheegu yihi aabbahay adhihi saasuu leeyahay ninka la camr ibnu salm faida xadarat salaat salaad haddii ay soo xaadirto waa maxalu shaahidke falyuadin lakum axadukum midkiin ha idiin adimo walyaummakum akarukum qur'aanan kiina inkago qur-aanka badan ha idiin adimo ninka camar ibnu salma la yidhaha marka wuxuu leeyahay aniga oo marka toddoba jir amaba eh, lix jir ah <laughs> ayaa dadka ugu qur-aan batay markaasaa la yihahda qur-aankana geli imaamuu noqday anna wuxuu yidhi dadka socdo safarayd oo maka im muxuu ah kaso ka kala socda oo ayaa meesha imaan jiray oo anna halkaas biyaha maadaama ay biyo degan yihiin qur-aanka ayagoo akhrina dadka muslimiinta wixii u arki jirayo marka in yaroo qur-aan oo arurta aruurta ay u hayaan kadibna wuxuu yidhi maradii aan watay qamiiskii ayaa wuxuu ahaa baha la yara gaaban oon ashahayn oon aad u ficnayn marka cawradii afaydmi moogta markaasaa islaam baa dhawaaqday waxay tidhi waryaad dadii waxaad yeelaysaan imaamkiina dabadiisa naga qarsada amar misl maa la dhihi yani cawradiisa naga qarsada weyaan markaasaa wuxuu yidhi bahal qamiisoo cusub aa liisoo keen liisoo gado yir oo lii keenay markaasuu yidhi weligeysaan ugu farxay khamiiskaas waxaan ugu farxay lama arku yidhi waa moogta canug tuulajoog aho iska qaawanoo dhar badan aan wadaninoo gaalnimadana de waa taqaanaa oo qofka markuu gaalnimo ku cusub amaba gaal u yahay had galada ad aragteen kuwa xilligan jooga oo ilaahay subxaana wa tacala waxaasoo nicmo u siiyey ayaa murhoo wada qaawan wixii ku daydana waa la mid ya subxaana allahi waxaan la yaabay ilaahay subxaana wa tacaala shayga u horeeya oo ilaahay uu ku cuquubaday qof ku caasi ma taqaanaan markii ibliis laga soo tago ardigi laga soo tago ya yanzicu anhuma canhumaa libaasahuma ayaa markii ay geedkii ilaah uu diiday ay cuneen shayga u horeeyey badat lahumaa sawatihima cawradooda bananka timid subxana allah wixii lagu isku cuqubadaynayey ayaa ummadna waxay ka raadinayaan nolol iyo ilbaxnimo iyo imtixaan yacni bini aadanka shaydaan gool aad ka geli goolka horreyn wuxuu ahaa inuu cawradii abuna wa umuna uu bananka soo dhigay gool u horreeyay uu naga geliy ilaa maantana waxuu dadku ku fasaadina waata ayada kuwan hadda gaalnimada banaanka la soo istaaga markii dambe horaana dee gaala ahayn lakin waa isqarinaya intooda badan qaawnida iyo belada samayna waxyaabaha aad shaydaanku noogu guulaystay xilligaas ood abuna ugu guulaystay ayaa maanta ayuu ilaa goolkii siduu gelinaya dalaq dalaq kutuur kutuur wahakada sidii way socotaa ma dhamaanaysa ilaa qiyaami saaca wayna sii darsanaan sii darnaanaysa weyaan waxaan la yaabaa mataqaanaa waxay kuleeyihiin waxay kuleeyihiin taxarush waxaanay dhahaan waa waxaa weeyaan kufsiga iyo hawlahaas iyo gabar baa loo yaro muxuu ahaa bambaxa iyo waxbay kuleeyihiin war qofti dumarka hidaad waa issoo qawisay ya hiyada issoo qawisay banaanka issoo dhigtay marka in muxuu ahaa taxarush lagu sameeyo ayadaa diyaar u ah dabcan in taxarush la sameeyo ama waxbad la sameyo diinteenana ma ogola dee ta iyadaana kolleyba diin meesha ka istaagod garanaysaan xaaladdeeda laakiin asbaabtii markuu ilaahay le waxaa weeyaan muminaadka xijaabkaa xirteena markuu rabbiga le subxaana watacaala badbaado badan ayay ku helayaan dalika adna an yucrafna falaa yudayn lidalika taxarushka boqol kiiba afartan boqol kiiba afartan maraykanka waxay leeyihin boqol kiiba afartan qof dumar ah oonan waxaa taxarush lagu samayn ma jirto ayadoon xataa aan diyar u ahayn baa muxuu ahaa gacanta lala aadi oo in la kofsada laisku dayi oo wamaa ilaa dalik boqol kiiba afartan annagana waxaa laga yaabaa boqol kiiba toban iska dhaaf walaa boqol kiiba walaa boqol hal inuusan gaarin boqol marka waxaa yeela de asturka iyo iyo khayrka iyo imaanka iyo islaamnimada ayaa yeeli waaya marka camr bn slm waa ninkaas radia allahu tacaala canhu wa arda waayahay almuadinaani baab baab lmuadinaani almuadinayn bay noqonay hadii baab laga geliya agga oo muxuu ahaa waxay noqonaysaa muadinayn almuadinaani laba muadin oo lilmasjid اwaaxid almasjid muxuu usugnaada ayuu baabkan ubaabay xadiidka lix boqol iyo todoba iyo soddonaad o xadii saxiix qaal imam nasai alay mat abarna qutayb bn saciid can malik bn anas imam dalhijra can cabdillahi bni diinaar alcadawi waa iqa can ibni cumar cabdillahi bn cumar radi allahu taala anuma waa rubaaci kan marka qutayba malik ibn anas cabdullahi bni diinaar iyo ibn cumar nabigeena ala sl arta qof udheeey qaala wuxuu yidhi nabigeena ala sl slam ina bilaala bilaal ibna rabax saxaabiga jaliilka ah oo muadinka nabigeena sal slm yuadinu bileyli habeen ayuu adima fakuluu cuna washrabuu caba xataa yunaadi ilaa uu ka dhawaaqo uu ka adimo ibna ummi maktuum cabdullahi ibna ummi maktuum ilaa uu ka adimo muadinka labaad indhool ayuu ahaa ilaa la yihahdo muxuu ahay salaad waa dilacday yani ma adimi jiri saasuu nabig le sal allahu alay waslam marka adaanka hore iyo aadaanka dambe ayaa labada xadii ay xadiidka cadaynaya weyaan xadidka lix boqol iyo sideedii soddonaad qala imam s amat abarna waxa noo warrami qutayba ibn saciid qala xadaana ley ley ibn sacd ilmasri waa imaamkii can ishaab zuhri can salim ibn cabdillahi bn cumar wa iqat faqiih can abihi abihi wuxuu ka wariyey cabdillahi bn cumar radia allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal sl qala wuxuu yihi nabigeena ina bilaala bilaal yuadinu waadimi bileylin habeen fakuluu cuna washrabu caba xataa tasmacuu inaad ka maqashaan taadiina bni umi maktuum cabdulahi bn maktuum aadaankiisa aad ka maqashaan weyaan baabka tobanaad hal yuadinaani jamiica am furaada labada muadin ma wada adimayaan mise mid mid ay u adimayaan mid mid ay u adimayaan طabعا xadidka لح boqol iyo sagaل iy sodonaad wa xadيi صaيح qaal imam نaس alيh رaحmat الlah akhbarana yacquub ibn ibrahim الdowraqi yacquub ibn ibrahim aad buu usoo noqnoqoni marka eh, eh, waxaa weeya nisbadiisa waa dowraqi waana iqa marka hala qabto yacquub ibn ibrahim الdowraqi waa iqa Eh, qaala wuxuu yidhi xaddaana xafs ibnu khiyaaf annakhaci waa iqatun faqiih saas weeyaan laakiin xafdigiisa ayaa in yar isira dhimay markuu weynaaday can cubaydillaah cubaydillahi ibni cumar ibni xafs waa sulaalada sayd cumar weeyaan iqatun habt can qaasim ibni muxamed ibn abi bakr sidiiq radia allahu taala arda eh, iqatun faqiihun faadil weeyaan can caaishata waxuu ka hor umilmuminiin radi alahu ta ardaha asidiq bint sidiq zawji nebi sal slm um lmuminiin qaalat waxay tii qala rasul wuxu yih sal slm ida adana bilaalu bilaal hadduu adimo fakuluu cuna washrabu caba xataa yuadina ibna ummi maktuum ilaa cabdulahi bn maktuum oo ka adima qaalat waxay tii caisho walam yakun ma ahayn baynahuma ibn ummi maktuum iyo bilaal ilaa an yanzila hada kan inuu mxuu aha koro wascda hada uu mxuu ahaa inuu an yanzila hada kan inuu soo dego wascda hada yani waktiga aad uma kala fogeyn kala jooda aad uma kala fogeyn laakiin markii kana adima kana waay isdiida moogtahay waa isdiidi yani habeen buu adima iska cuna iska caba ilaa imatum oo ka adima marka yaraynta reer baadiya haddii ay meel ku tilmaamaan ay ku ihahda meel fulaan yani waxay samaynayaan meel aada u fog ayaa lagaaga dhigi meel reerka agu degan halkaas ya halkaasa lagu dhihi halkaasna waxaa weeyaan reer magaalka waa inay sahay o qaataan ya marka taasaa laga yaaba inay tahay wallahu aclam waaya xadiidka lix boqol iyo afartanaad wa xadii sai qal imam s amat la abarna yacqub ibn ibrahim wa ke yacqub ibn ibrahim addawraqi iqa can hushaym ibnu bashiir hushaymkan haaliba waa ibnu bashiir alwasiti waa iqaة habt lakinahu kaiir alirsaal wاtadliis qaala anba'ana mansuur in muctamir isna waa noo imaana waa daa'im waa noo imaana waa iqa isna can khubayb ibni cabdiraxmaan khubayb ibnu cabdiraxmaanna isna waa iqa weeyaan waa iqa can camatihi eedadii alansaariya gabadha waxaa la dhihi jiray unaysa waa reer basra waa saxaabiyad waa ansaariyad qaalat waxay tihi radi allahu ta ardaha qaala rasu rasulk wuxu yh sl slm idaa adana ibnu ummi maktuum cabdullahi ibn maktuum hadduu adamo fakuluu washrabuu caba oo cuna waidaa adana bilaalu bilaal hadduu adimana falaa taakula cuna shra wa cabina xadiista oran soo marnay iyo xadiiskaa markas ay kale yihiin cagsay isu yihin see lagu jamcinaya marka ya inta iftaar miya ida adana ibn maktuum fakuluu washrabuu waida adana bilaalan falaa taakulu watashrabuu saisu qaadan maqribka soonkii ad kala jeedaa waa suuragal laakiin hadda sida muuqata mararka qaar ay is yaro bedelan jireen hadda sheekh xuseen iyo shee abdirashiid soo muxuu ahaa asal ahaan nin baa lagu ogsoon yihi muxuu ahaa soo ma ahan aadaanka hore mararka qaar dhici karta marka in uu mid kale yimaado waa sidaas oo kale marka taas inay taa laga yaaba wallaahu aclam xadiidka koob iy tobanaad baabka koob iy tobanaad aladaan fii hayri waqti salaa aadaanka oo waktiga salaada heyrkii la adimo ayuu baabkan u baabiya xadidka lix boqol iyo kob iyo fartanaad qaala imam nas aleh amatullah akhbarna isxaaq ibn ibraahim isxaaq ibn ibrahim isna qabto wuu soo noq noqonaya ibnu rahwey weeyaan waa imaamkii ataqanin oo iqatun habtun xuja isna waa shuyuukhda imaam anasaa'i isna waa la qabanaya isxaaq ibn ibraahim marka alxandali ibnu rahwey muxadiiintu waay yihahn ibnu rahwey ibnu rahwiya ay yidhahdaan muxadiiinta qolyahan fuqahadana waana faqih waana muxuu ahaa waana muxadid ibnu rahwey ay yihahdaan marka alimaam axmed ibn xambal aqoon ahaan iyo fiqi ahaan dhan walba uguma liidanayn hadduusan weliba kasii eh, mxu khatarsanayn laakiin dee xir badan oo cilmigiisa faafisa ayuusan helin rag badan oo aima ayaa jira isxaaq ibn rahwey isxaq ibn ibrahim ibn rahwe weyaan waa iqatun habtun xuja qaala anba'ana almuctamar ibn sulaymaan ibnu tarkhan ataymi waa iqa can abihi abi wuxuu ka wariyey sulaymaan ibnu tarkhan isna waa iqa can abi cumaan abi cumaan nahdi waa iqatun habtun mukhadram islaamnimadana uu soo gaaray oo nabigeenna marka la soo saaray wuu noolaa gaalnimadana wuu soo gaaray oo waa ka horreeyey nabiga soo bixintiis waa ka horreeyey oo wuu joogay nabigana ma arkin sal ا ly slm marka waa mukhdrm waa taabici saas ayaa loo xukuma mukhdrm ayaa sumada ayaa la saara an ibn mud cbdillah msud uu ka wariyey radi allahu ta arda an nabina wen wu sl sl qal nabigan wuxuu yidhi ina bilaalan bilaal yuadinu bileyl habeena yuadimaa liyuuqida inuu kiciyo naa'imakum kiina hurda waa adaanka hore wayarjica qaa'imakum kiina muxuu ahaa caawo dhan taagnaana nasashiya galo walaysa ma ahayn an yaquula inuu yidhahda fajarka haakada saas inuu noqdo yaquula ay an yafcala haakada fajarka oo mxuu ahaa lagu tukana saadiq ah inuu saas noqdo ma ahan saas muxuu yahay waa mid kadib mxuu ahaa saas u taagan laakiin kan salaada fajar yantashir saas ufuq ayuu qaadanaya marka fajr saadiq ayaa la yidhahdaa kan lagu tukana kanna waxa la fajr alkaadib marka ay salaada soo dhowday ayuu mxuu ahaa sayn oo kale saas mxuu cadaan noocaas soo bixi kaas marka fajarkii noocaas ma yani fi sub sala sub urjada nabigana ala sl slam walaysa ma ahaanin fajarka runta ah an yaquula haakada sida inuu yidhaahdo yacni fi subxi ishaaro noocaas ah amaba un wax u dhow ayuu nabigan ishaaray sal l slam walcilmu cind allahi sida ay ahayd habkeedii annaga de uma joodna laakiin saasun bay muxua u badan tahay waqtu aadaani subxi waqtiga salaad subax aadima ayuu baabkan u baabay xadiidka lix boqol iyo laba iyo afartan ada saxix isnaad qaala imam nas alih ramat ll abarna isxaq ibn ibrahim waa ninkee hay nacam iqa bt xuja qala xadaana yaziid ibn haruun iqat mutqin caabid qaala xadaana xumayd ibn abi xumayd awiil xumayd ibn abi umayd awiil waa iqat mudlis can anas maalik wuxuu ka wariyey xerowga anas weeyaan radia allahu taala arda qaadimi rasul lah sl sl ana saailan inba ama ana saailan weydiiya su-aal weydiiye ayaa sa'ala weydiiyey rasuula rasulka al sal slm can waqti subxi sala sb waqtigeeda fa amara rasuula nabiga al wuxuu faray bilaalan bilaal faadana wuu addimay xiina goortii alaca alfajru fajark markuu bud soo yidhi u dhashayba horuu muxuu ka addimay wuuna tukaday falama kaana markuu ad min aladi beri ahara alfajr salaada fajr iyo dibdhiga xataa asfara ilaa uu borbarow ka yimaado oo muxuu ahaa salaadda ay si fiican u bislaatoy u dilaacdo weeyaan uma kadibna amara wuxuu faray faaqaama wa aqima fasalla wa tukaday uma kadibna qaala wuxuu yihi nabigeen ala sl slam haadaa kanayto waqtu salaati salaadda subaxdu weydiis waqtigeeda kaas weyan marna wuxuu tusay bilaawgiisii marna gebagabadii ayuu nabiga ala sl slam muxuu sheegay u dambayso saas weeyaan baabun kayfa yasnacu muadinu fii aadaanihi aadaankiisa muadinka suu samaynaya suu u adimaya markuu adima maxaa ficilhu la imaanaya ma iska taagnaaniyo muxuu ahaa yaa sidii eh, microfoonku afka intuu ku aadi toos kaga taagnaani mise hortuu laabaya muxuu samaynaya oo haakada xadidka lix boqol iyo saddex iyo fartanaad waa xadid saxiix qaala imam sacdi raxmatullah akhbarna maxamuud ibnu khaylaan almarwasi waa hiqa qaala xadaثana wakiic ibnu jarax alru'aasi alkuufi waa imaam hiqa ah qala wuxu yidhi xadaثana sufyaan waa ninkee ibnu cuyayna miya mise waa athawri athawri qowla waaxida can cawn ibna abi juxayfa الsuwaa'i a la yihahdaa الsuwaa'i bitashdiid الsiin wadamiha الsuwaa'i iqa weyaan can abihi abihi wahab ibn cabdillahi waa صaxaabi yani abi juxayfa waa صaxaabi radi الlahu ta arda qala wuxuu yihi ataytu الnabiya nabigaan u imi sal slm fakharaja bilaalan bilaal ayaa soo baxay faadana wuu adimay fajcala wuxuu guda galay marka bilaal yaquulu inuu yihahdo fii aadaanihi ay yafcalu hakada yaquul bimacna yafcal weyaan saasuu yeelaa haakada yanxarifu yamiinan midig ayuu saa ugu laamayaa wa shimaalan bidax ayuu u laamayaa markii la adima marka saas miyaa la dhihi waa la laaba saas xitaa waxaa la mid salaam noqoshada laftirkeeda ragga qaar waa arkaysa markay salaam noqsanayaan asalaamu calaykum waraxmat ullah asalaamu calaykum waraxmat ullah ma aha waxaa la laaba waa qoortan bas aadaan noqotaya iyo salaam noqotayaaba mxuu xay calى الصalاة xay calى الصalاة xay calى الفalاح xay calى الفalاح lakin microfon hadda meesha yeel shekh xuseen see la yeli ma la laabi horta wax yar wax weyn lakin haddii aad aad u laabto microfonki aad ka tegeysa marka sidaa weeyaan lawa naam axsanta lawa cunuq waa riwaayad kale axsanta fasأl bihi khabiira wa fiqiga aadaanka koleyba shekh xuseen nin ugu badiyay inuu jiro fayna le moogtahay baracticalo soddon sana ku wada ilaahay subxana wa tala xifdiya isaga iyo ragga kaleba waayahay baabu rafci rafcu sawti biladaan adaanka sawtka in kor looga qaadayo baabkan u baab yahay xadiidka lix boqol iyo afar iyo afartanaad qaala imam nas aleh raxmat ullah akhbarana moxamed ibn slma almuraadi iqatun habtun qaala anba'na ibnu alqasim cabdiramaan cabdiraxmaan eh, weeyaane waa iqatun saaxiba malik cabdiraxmaan alqasim waxaa weyaan imaam maalik ninka laazimi jira weyaan can malik ibn anas imam daar hijra qaala wuxuu yidhi xadaanii cabdiraxmaan ibnu cabdillaah ibn cabdiraxmaan ibn abi sacsacat alansaari almaazini abtirdheer ayaa loo qabtay ninkaa markaysaan eh, ninkaas marka cabdiraxmaan waa iqa isna can abihi aabihi wuxuu ka wari aabihi marka wuxuu noqonaya cabdullaahi ibn cabdiraxmaan ibn abi sacsacat alansaari anahu isaga ahbara wuxuu warramay ana abaa saciid alkhudri aabihina waa iqa abcan ana abaa saciid alkhudri sacad ibn malik ibn sinaan wa radi allahu ta arda muktir waana raggii culimmada saxaabada qaala wuxuu yidhi radi allahu ta arda lahu wuxuu ku yidhi anahu isaga ahbarahu waxuu u sheegaydha ana abaa saciid اkhudri qaala lahu inuu u yidhi inii aniga araaka waxaan ku arkaa cabdullaahi ibn cabdiraxmaan ibni abi saasaco waxaan ku arkaa tuxibu inaad jecesha alhanama ari iwal baadiyata reer baadiynimo inaad jecesha ayaan ku arkaa waa soomaalida geel jacaylkeedao kale faidaa kunta haddii aadta fii hanamika arigaada aw baadiyatika baadiyadaada faadanta bisalaati salaadda aad muxuu adinto salaad in la adimo waa laazim aad adinto farfac sawtaka codkaada kor u qaad aad iyo aad kor ugu qaad haddii microfon aad heli kartana kaba sii fiican ya kow fainahu maxaa yeelay laa yasmac ma maqla madaa sawti اlmuadini muadinka dhawaaqiisa dhirirkiisa ama meesha uu gaaraa jinu jini ma maqlo walaa insun insina ma maqla walaa shayan waxna ma maqlo oo dhagax iyo buur iyo biyo iyo wax ahaadaanba ma maqlo geen ilaa haddii uu maqlo hahida lahu ywma اqiyaama maalinta qiyama u markaadka ah nasiibka weyn bal arka allahu akbar allahu akbar allahu akbar qala abu saciid wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay marka hadalkaas aan kuu sheegay min rasuuli lah rasulka al ka sal l slm xadidka bukhari waa soo saaray xadidka lix boqol iyo iyo afartanaad waa xadis saxi qaala imam nas aleh raxmat lla ismaaciil ibn mascuud waa maqbuul aljaxdari weeyaan cafwan maqbuul maaha waa iqa ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waa iqa weeyaan wa muxamed ibn cabdilcala asancaani waa iqa qaala xadaثana yaziid ibn zurayc waa iqaة habt qaala xadaثana shucba imaamkii a taqaanin weyaan aiqaةu ahabt alxuja can muusa ibn abi cuثmaan kaasaa maqbuul ah can abi yaxya abi yaxya magaciisa waxa la yihahdaa samcaan aslami almaki waa maqbuul can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allahu ta qala anahu isaga samicahu inuu ka maqlay min fami min fami rasul rasulka afkiisa inuu ka maqlay sl slm yaquulu nabigan ola almuadinu muadinka waa bashaaratan weyn oona soo marta almuadinu muadinka yukfaru lahu waxaa loo dhaafaa bimaddi sawtihi codkiisa koruqaadka ayaa ilahay dambigu dhaafa subxana wa tacaala waa muadinka wayashhadu lahu waxaa u markhaati kaca kullu raطbin wax kastoo qoyan iyo wayaabisin wax kastoo qalalan wax walba u markhaati kaca allahu akbar maa akbaraha min min bishaara hania limuadiniin runtii yani fadli xali markaan lahayn muadin imaam yaa fadli badan oo oh, muadiniinta muxua kafadood inay raaj ay raajix noqoto ma arkaysaan yani baabkaas inuu fadli badan yahay waa wax muuqda wa wax muuqda weyaan oo toos u muuqda inaad muadinka waxyaabahaas de wax caadi ma aha xadiidka lix boqol iyo lix iyo afartanaad <clears throat> waa xadiid saxiixa qaala imam nasai ramat la abarna moxamed ibn muhana alcanazi weyaan waa imaam waana iqa qala xadaثana mucaad ibnu hishaam mucaad ibnu hishaam dastawaai wa waa saduq rubama wahim waa run badan lakin wahm inuu ku dhac laga yaaba qala xadaثani abi aabahayba i warramay hishaam dastawaai wa waa iqatu habtun lakinahu qadariy inuu yahay aa lagu yaro tuuray can qataada ibnu dacamat sadusi اlbasri qataada abi qataada wuna soo mara lakin qataada yani haaliba qataada kala raadin ibnu dacamat sadusi اlbasri waa iqatu habtun weyaan o can abi isxaaq اkufi abi isaq asabiici aan ogeyn kufida marka waa sabiiciga laftarkiisa abi isaq asabiici waaa magaciisa waa la yihahda camr ibn cabdillahi hamdani aadna waa noo soo maraya waa na soo mari doona iqat caabidu ikhtalata biaakhirihi waan soo marnay xali xataa waan soo marnay waay can bara bn caazib alansaari wuxuu geeriyooda laba iyo todobaatanka jir nabgena sal slm asxaab kutuba sitana uso saareen ana nabiylah nabig sl sl qa nabigen wuxuu yidhi ina allaha alla weyne iyo wamalaa'ikatahu malaa'igtiisa yusaluuna waay allana wuxuu u naxariistaa uuna ku sheegaa ku ammaanaa malaa'igta agtiisa malaa'igtana yusaluuna ay u duceeyaan weyaan الصلاaة min الlahi عaزa waجل الصلاaة min الlahi عaزa waجaل salaada iyo mxu hadii la yihahdo alla aggii ay ka timaado rabbigan subحana wa taعala xaggii waxaa weeyaan waa raxmad iyo amaan cinda الmalأ الأعlى wa cinda الmalaaئكa والkhalqina waa duعاء saas weyaan in allaha la weyne yunii yusalii ay yunii wayaram wamalaa'ikatahu malaa'igtiisana yusaluuna ay u ducoynayaan cala asafi اlmuqadam safka hore lidalika marka hadda ragga ay dhiganayaan saliyaalka saliyaalka dawaaba muxuu ahaa hala yaabina inkastoo baasha ay meel aan fiicnayn ay la martay rag inay meesha ay ku ordaan waxay raadinayaan marka ammaantaas ilaahay iyo raxmadaas ilaahay iyo sidoo kale iyo ducada malaigta raadinayaan laakiin ha lagu raadiyo soo hormar ayaan lagu raadin meesha la dhaca dhicitaan ayaan lagu raadin waayahay wlmuadinu muadinka yukfar low waxaa looga dhaafaa bimadi sawtii sawtkiisa eh, eh, muxuuah eh, kor uqaaditaankiisa wayusadiquhu waxaa u rumeeya wuxuu sheegaa man samicahu cidda maqasho oo min ratbin wax qoyan iyo wayaabisin wax qalalan walahu isaga waxaa usugnaaday milu ajri man sallaa macahu nin kasta oo la tukada iyo cid kasta oo la tukata la tukatay isaga oo adaankaas ku timid ajirkooda oo kale ayuu helayaa allahu akbar xadiidka waxaad xasuusataan haddii safka hore iyo aadaanka dadka waxa kusug waan lahaayeen aynan heli karin ilaa an yastahimuu caleyh lastahmuu caleyh cawamayn sheekh xuseen iyo shee abdirashiid buxadimaan adiri doon oo meesha laisku layn doono ma <laughs> saasaan ka yaabaa lianna fadliga meesha ku jira wax caadi ma ahan wax fadliga ku jira meesha wax caadi maaha xaqiiqatan allahu akbar waayahay xadiidka atahwiibu fi aadaan fajri aadaanka fajr in waxaa weeyaan la celceliyo tahwiib lagu sameeya ayuu baabkan u baabiyay tahwiib maxaa la yihahdaa tahwiib waxaa la yihahdaa alrujuucu ilى اlإclaami ثaaniya bacda اliclaami biha awala salaaddii markii hore ayaa dadka muxuu ahaa aad u sheegto xaya calى الصalaaة xaya calى اfalaax ayaa tiri haddana mar kale ad ku celinaysaa oo siiqo kale ayaad ku sheegaysa oad leedahay war salaada haloo kaaliyo haloo imaado saas weyaan tadriibka marka yani ariiqadii horeod ku sheegtay dadki inay ku yimaadaan xaya cala asalaa xaya cala falax ayaa tiri haddana ariiqo kale ayaad ku sheegaysaa waxa weeyaan eh, alrujuuc ila aliclaami ثaaniya bacda aliclaami biha awala ayaa la yihahdaa marka tawiibka shayga la yihahdo markay sharci ahaan loo eego wixii sharci ahaan loo ictibaarina tawiib ama mar labaad uu yeeritaan waa saddex shay bas mid afaraad kuma jiro mid afaraad qofka la yimaada bidcu ku dhacay ke aladaan adaanka oo salaada suba waxaad aragteen marka hore la addimayaa mar labaadna halkaa loogu yeedhi midkan ay salaad qaymano ay ku jirta ha loogu yeedhi kan labaadna waxaa weeyaan aliqaama waa la addimay aqimitaan mar labaad halkaa loogu yeedhi tan saddexaadna maxay tahay tan saddexaadna waxaa weeyaan muadinka markuu leeyahay asalaau khayru min annowm asalaatu khayru min annowm saddexdaas wixii ka baxsan oo tadwiib waa bidca dadka qaar waad aragteen muslimuun muslimuun tuulooyinkay ku badanta sala sala sala sala muslim sala muslim sala muslim sala soomaalida maqli jir odayaashu waa yaqaanaan dhalinyarada weligood ma ay maqlaana ya bidca aanan biyi ismarinimo abadan saddexdaas wixii ka baxsan ha raadinina waa kaas sidaa weyaan muadiniintu waa markay adimaanka ducadaanka hore adimaan oo taqriiban nusac la gudba salaa salaa qaara microfoonna qaadanaan xataa oo salaa dhexmarayaan dadka khayrka jecel khayr jecel bay ka tahy laakiin ariiqada nabigeena maa sal l slm ariiqo sharcina maaha waa ariiqa bidca ariiqa bidca weyaan haddii aad dadku wacdinaysa kale ku wacdi lakin aadaanki ha khaldin aadaanki isaga in la taabto maaha waa wax sharci ah lidalika alfaadda sharciga in la ilaaliyo waa laga maarmaan jaamacadda xilliga aan joognaa ardayda qaar imtixaanka waa wax cadaab ah xaqiiqatan kan adduunkaa dhib badan ardayda way yaqaanaan kan aakhiradda maxaad umaynaysaan imtixaanka marka laba toddobaada la qaadi toddobaadka koobaad markuu dhammaado neefaa kaasoo go-i khamiis iyo jimco marka la gaaro yacni inaad eh, xurowdayood addoon ahayd waad neefsani markaas ardayda waxay leeyihin ay u bixinayaan ataxallul alawal ataxallul alawal xajka markii muxuu ah qofka uu yacni intuu jamaraadka tuurta kadibna timih xirto sidoo kale xoolihii gowraca taqriiban uusan weli awaafulifaadihii samaynin wax badan dharku waa iska siibi karaa catarku marsan karaa saabuun muxuu ah ku qabaysan karaa carfays wamaa ilaa daalika laakiin xaaska iyo baabkaas looma dhawaan karo taxalul awal ayaa la yihahdaa waa marka mustalax sharci ah ardaydii marka qofka uu yarnafisa moogta maradii uu ku xirnay qeydkii ku wasakoobayu iska dhigaya marka sidaas waxay leeyihin taxallul awal markaasaan dhihi jiro lamay musطalaxaad sharciga ilaaliya waxaan taxallul awal lama dhihi karo taxallul awalka xajkay khaas ku tahay lidalika in la ilaaliyo musطalaxaad sharciga waa laga maarmaan fii mil hadi abwaab in qofka uusan adaan waad aragteen qofa waxyaabo badan ad arkaysaan oo wixii sharciga loo yaqaanay ayaa waxyaabo kale loo isticmaala maya waa in la ilaaliyo wa musطalaxaad sharciga waardiyaha laga haya lidalia sheekh bakr abu zayd almanaahi lafdiya kitaabkiisa hanwooyinka imaweyn oo qiimaha badan ka fiiriya waxyaabahan hadda in musalaad sharciga waxyaaba kale laskaga adeegsado aad buu diidaya weliba waxaa weya mararka qaar meel adag ayuu ka istaagaya kitaabka manaahi lafdiya ka fiiriya waxyaaba badan bo oo hadda annagan iska isticmaal ayaa ku yeela ood runtii arkaysaan inaan la isticmaali karin lidalika marka tarjii mxua tatwiibkaas wixii saddexdaas ka baxsan bidca ay noqona looma dhowaan kara weyaan ataribi fi adaan fajri adaanka fajriga marka mar labaad in lagu celiyo dadka salaada eh, cibaaraka lagu ogeysiiyey iyo baabkan ubaabay xadiidka lix boqol iyo todoba iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasr aleyh raxmat ullah akhbarna suwayd ibnu nasr baa noo warramay almarwasi waa hiqatun suwayd ibnu nasr isna waa lamid waa hiqa waa shuyuukhda alimaam anasa aad ugu wariyo isna waa hiqa waa ree marwasi eh, ayaa loo nisbeeyey cabdlahi cabdullahi ibnu mubaarak na waxbuu ka warya oo sheekh waxaa u ah cabdullahi ibn mubaarak isna hala ogaado yaana lagu khaldamin waa iqa eh, eh, suwayd ibn nasr almarwasi qaala ambana cabdullah cabdullahi waa kee marka ibn mubaarak almarwasi waa imaamka taqanin iqatun tabtan xuja can sufyaan waa ibnu cuyayna miya ya culama lah athawri wa can abi jacfar abi jacfar waa majhuul can abi salmaan abi salmaan almuadin aya la yihah waa maqbuul can abi maxduura iyo ka wariy saxaabiga jailka radi allahu ta arda maxduura qaal wuxuu yihi kuntu waxaan uadinu mid u adimina rasul rasulka alle maka weya meeshu ku adimi jiray kuntu waxaan aquulu mid dhaha fii adaan alfajri salaada fajr aadaankeeda alawal xaya cala alfalaax alsalaatu khayru xaya cala asalaat xaya cala asalaat xaya alfalax xaya alfalax kadibna alsalaatu khayru min annawm alsalaatu khayru min annawm allahu akbar allahu laa ilaha illa allah lidalika hadda muadiniinta qaar waxad arkaysaa inay adimayaan aadaanka dambe oo asalaat khayru min annawm ay leeyihin aad yaa sheekh saasay u badan yihin saasay u badan yihin waana dee masalo iska khilaafi oo eh, muxuu ahaa eh, aadaankaas dambe waxaa iyaga ay aqimitaanka ay ururayaan aadaan awalka waay waxaa ay leeyihiin sheekh xuseen ay la soo aadayaan aadaankan caadiga aadaanka dambena aadaana taani waay marka ay qimitaanka la aadayaan taana aad bay ugu badanta marka ay lishaysto masaaisha laisku qabsana aadaan alawal cibaaraadka salafkan oo kusoo aruurta arrinta yada alaadaan alawal in loo isticmaalo aadaankan caadiga laakiin waa wax muuqda weyankan xadiidka lix boqol iyo sideed iyo afartanaad waa saxiix isnaad qaala imam nasai alay mat abarna camran cali alfalaas isna waa shuyuukhda alimaam nasaai aadka usoo noqda aan lagu shegshegin alfalaas weyaan camr ibn cali oo haddii aad aragtaan imaam nasaai sheekhiisa alfalaas waa waana iqatun qaala wuxu yidhi xadaanaa yaya waa kii yaxyahan yaxya alqaطaan qowla waaxida waa imaamkii cabdiramaan cabdiraxmaana ibnu mahdi waa isna waa imaamkii iqada ahaa xujada qaala waxay yihahdeen labadoo xadaana sufyaan sufyaan ibnu cuyeyna ma ahana waa sufyaan athawri bi hada isnaadi naxwahu qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi abu cabdiraxmaan ma taqaanaa waa ninka abu cabdiraxmaan ya culamaal annasaa-i wa abdirman anasa nacam walaysa ma ahanin biabi jacfar alfaraa ma ahanin weyaan abu jacfar alfaraa ma ahanin ninkaa lasoo sheegay sidaa weyaan yaya eh, yaxyaa la sheega ma ahaanin abu jacfar alfara saa weeyaan nacam waa hadal imaam nasaa-i u saa weyaan aakhiru alaadaan aadaanka kiisa dambe xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo afartanaad qala imam s alي amat abarna mxamed ibn macdan ibn ciisa wa iq qaala xadaana axasan ibn acyan wa saduq qaala xadaana zuhayr ibn mucaawiya abu khaysama aljucfi imaam muslim aad wax ugu wariya imaam muslim markaad u tagtaan zuhayr ibn mucaawiya aad buu ugu wariyaa wa iqaة habt qaala xadaana acmash sulayman ibn mihram alkahili alkufi wasna wa iqaة habt can ibrahim ibn yaziid anakhaci waa iqatu can aswad ibn yaziid annakhaci waa mukhadram oo taabici ah mukhadram weyaan can bilaal ibn rabax waa imaamkii ama muadinka nabigeena sal slm qaala wuxuu yidhi aakhiru adaan adaankan udambe waxa u dambeeya aakhiru adaan adaanka wuxuu dambeeya weyan wuxuu dambeya aakhiru adaan adaanka waxa u dambeeya oo lagu istaajiya allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah ayaa u dambaysa weyaan waayahay xadiidka lix boqol iyo kontonaad waa saxiix isnaad qaala imam imam imam nasa aleyh raxmat ullah akhbarna suwayd suwayd waa ninkee suwayd ma taqaanaan ibn nasr almarwasi hadal ma laha qaala ambana cabdullahi cabdullahna waa kee an sufyaanna waa taqaanaan can mansuur ibn muctamir can ibraahim ibn yaziid الnakhaci can aswad ibn yaziid الnakhaci raggaas o dhan waa raggii aad soo wada barateen saxaabada aad noqoteen qaal wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday aakhiru aadaani bilaal bilaal aadaankiisa intuu dambayso allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah xadiidka lix boqol iyo kow iyo kontonaad waa saxiix isnaad qaala imam nas aleh ramat ullah akhbarana suweyd qaala anba'ana cabdullahi can sufyan can amash can ibraahim can aswad mil dalik xadiidka hore oo kale weeyaan xadiidka lix boqol iyo laba iyo kontonaad waa saxiix isnaad qaala akhbarana suweyd ibn asl marwasi qaala xadaana cabdullah ibn mubaarak can yuunus ibn abi isxaaq ishabiici abu isxaaq isabici ayaana la yuniskan yunis ibn yaziid ilayli ma ahan waa saduuqun yahimu qaliila wahmi ayuu muxuu aha ku dhacaa can muxaarib ibnu ditaar muxaarib ibnu ditaar waa iqatun imaamu zaahid qala wuxu addaanii waxa warmi an aswad ibn yaziid annakhaci can abi maxduura saxaabi jaliilka ana akhira aladaan laa ilaaha illa allah baa u dambayso weyaan intaas waa in la wada yaqaana oon dhammaanteen naqaano weyaan الأdاn في التkلف عan شhuهuudi الجamاعة في الleyلة الmaطيرة الأdاn adimitaan iyo dhawاaq lagu dhawaaqa في التkلف in laga jooga can شhuهuudi الجamاعaةi جamاعada imaaditaankeeda in laga jooga في leyلaة الmaطيرaةi habeenka maطرka u socda ayuu baabkan u baab yahay anaga reesigiiska aad baa u naqanaa aad baa loo yaqaana weyaan xadidka lix boqol iyo laba iyo saddex iyo kontonaad ah lix boqol iyo saddex iyo kontonaad waa saxiix isnaad qala imam nasai alih ramat llah akhbarna qutayb ibn saciid ibn jamiil ibn طariif albaqlani waa shuyuukhda imaam الnasa'i oo caamka ah qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyayna weeyaan imaamka ataqanin can camr ibni dinaar waa iqatun habt can camr ibni aws waxaa weeyaan camr ibnu aws waa iqatun habt yaquuli isagoo lah amba'ana waxaa noo noo warramay rajulu nin oo min haqiifa reer haqiifa haqiifa waa xajaaj ibnu yuusuf ciddiisii waa raggi reer daa'if weeyaan waa saxaabi jaliil radi allahu tan arda wa saxaabatu wa jahaalatu saxaabiyi laa tadur saxaabiga in jaahil laga noqdona dhib ma keensanayso laa tadur dhib ma keensanaysa weyaan anahu isaga samic wuxuu maqlay munaadiya annabi nabiga muadinkiisa yani wuxuu ula jeedaa fii leylatin matiratin habeen oo roob uu socdo fi safari safar yaquul isagoo lah aلصalaa xaya calى الصalaaة xaya calى اlfalaax saluu fii liaalium kasoo dharagnay hadda ayaami hadda mxuu ahaa koroonaha masaajida loo xiray wax badan baa la maqlay taas waa la wada bartay xadiidka lix boqol iyo afar iyo kontonaad guryana ku tukada waa riaalka waa guryaha iyo heryada meesha iyadin taallo wa xadii saxiixa qaal imam nasa alih raxmatulah akbarna waxaa noo hor qutayba ibn saciid ibnu jamil ibn tarif albaqlani can malik ibn anas imam dar hijra can naafic ibni cumar ana ibna cumar adana wuxuu adibay bisalaad salaad fii leylatin habeen daati bardin qabow iyo wariixin dabayl ay socoto faqala wuxu yidhi alaa hooyay salluu ku tukada fi raxaali guryaha ku tukada iyo meesha aad degantihiin fa ina rasuula rasulka sal slm kaana wuxuu ahaa yaamuru mid faro almuadina muadinka idaa kaanat haddii ay hata leylatun habeen kaanadan waa taamadii baaridatun daata maطarin oo waxaa weliba roob u saaxiiba yaquul wuxuu dhihi jiray alaa hooyay salluu ku tukada fi rixaali guryaha ku tukada weeyaan hada wallahu aclam wa sala allahu waslama cala cabdi rasuuli mustafa insha allah habeenka sabtiga ah ayaa inoo ballan ilaa ay wax kala iska bedelayaan shantaa habeen ayaan kitaabka wadayna sabti axad isniin talaada arbaa khamiis jasakum la khair waxsan allah ilayk